cabdilaah imaam alxunafaa'i wa qaa'id ilquri almuxajaliin wacala aalihi waasxaabihi alkiraam wacala altaabiciina lahum biixsaanin ilaa yowm ddiin waslama tasliima kaiira ama bacd suuraddan shanaad ee suuradaha qur-aanka ka midi ah waa suurat lmaa'ida suuradda suurat lmaa'ida la ydhaahdo weeye waana qur-aanka madiina ku soo waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam markii suuraddan lagu soo dejiye kadib dhowr iyo siddeetan habeen ayuu sii noolaabaa markii aayaad ka mida lagu soo dejiyey aayaadka suuraddan ku sugan alyawma akmaltu lakum diinakum ay ka mid tahay sidaa daraaddeed ayaa caaisha radia allaahu canha waxa ay ku lahayd jubayr ibnu nufayr suuradda laydhaha suurat lmaa'ida ma akhridaa haabaan ku idhi buui waa suuradihii ugu dambeeyay xagga soo degidee wixii aad hesho ee xalaala xalaal u qaado wixii xaraamahe ay sheegaysa ka fogow macnaha lama nasakhin waa suurad muxkamah oo wax laga nasakhay aanay jirin bay leedahay kolkaa suuraddu waa taa weeye aayadaheedu waa boqol aayadood waaya suuraddu kolkaad eegto waxay ka mid tahay suuradaha ugu axkaam badan sida suuratlbaqara oo kale ilaa sagaal iyo toban xukun ayay ka warrami doontaa oo qaybo badan oo ka midii sidaynu arki doonno xaggan horeba ay ku jiraan nidaamyo kala duwan oo kii dhinacii siyaasadda dhinacii awooda ummadaha kale sidii loola dhaqmayay xalaasha iyo xaaraanta ugaadhu goormay u xalaal tahay goormayse ka xaraam tahay qofka kafaaratulyamiin kafaara gudka shayga loo yaqaano xeer ciqaabeedka uu leeyahay qofka dhuljiifka ah ama burcadda ah ee jidgooyada ku jira qofka tuugga noqda iyo xeer ciqaabeedkiisa xuduud noocaas ah iyo shuruucaynkaas ayay suuraddu aad uga warami doontaa iyo qawaacid caamahoo ilaahay ummadda uu u dejinayo qisooyin dhowra baynu ka arki doonaayoo ay ka mid tahay qisadan iminka lagu magac bixiyey qisatulmaa'ida oo suuradda aakhirkeeda ku sugan iyo qisatu bnay aadam qaabiil iyo haabiil qisadoodii oo saddex qiso oo suuradda ku jira ayay kuwaasi ka mid yihiin marka sidaa daraaddeed baa tafsiirkeeda suuradda barashadeeda iyo qofku inuu aada uga bogto aad ugu fiirsado waxa ay ka warramayso waxa ku jirta noloshiisu inay saxnaato qofka iyo ummadaba marka suuradaha aad loogu dadaalayo barashadooda iyo dhadhamintooda iyo inay kaa dhacdhacdo ayay suuraddu ka mid tahay bismi illaahi araxmaani araxiim yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyow awfuu bilcuquud heshiisyada oofiyoo dhammaystira uxillat lakum waxa laydin xalaaleeyey bahiimat lancaam nicmoolayda mayeedhada ah cunideeda ilaahay waa idiin xalaaleeyey ilaa maa shay mooyaane yutlaa calaykum laydinku dul ahriyayo aayadda soo socotaa shayga ilaahay uu noogu dul ahriyayo oo isagu xaaraana mooyaane hayra muxilli shay idinkoo aan ugaadha xalaashanaynin wa antum xurum idinkoo xaj iyo cumro xidhan marka ugaadha xalaashanina iyo eh, sayidka marka a xaj xidhan tihiin allaha yaxkumu maa yurii ilaahay wuxuu go'aamiyaayu xukumaa wixii uu doonayo aayaddu marka ay eegaan culamaa ulbalaaqa macnaweyn iyo asraar iyo xigmado badan iyo fasaaxad iyo balaaqo badan ba ka muuqanaysa dadkii muuminiintahabaa ilaahay u yeedhay waa marka hore wuxuu faray cuquudda in la oofiyo cuquuddaasina macno aad u ballaadhan bay sheegaysa wuxuu ilaahay tilmaamay inuu yahay ka waxna xalaaleeya waxna xaaraantinimeeya uxilat lakum bahiimat lancaam istinuu sameeyeyoo wixii xalaashahaabuu wax ka soo reebay ilaa maa yutlaa calaykum istinahaasu haddana mid labaad daga dhigay hayra muxilli sayd dadka loo diiday ugaadha ayuu tilmaamay wa antum xurum waxa ilaahay xusay xukunka inuu isagu leeyahy on ku qabsan karin in allaha yaxkumu maa yuriid intaasoo dhan waa sadar keliya marka waa mucjizaat lqur'aan aayaadka balaaqadooda iyo fasaaxadooda culamaa ulmacaani marka ay dhigdhigayaanay jawharta ka soo gurayaan aayadaha ay daliilka usoo qaataan bay ka mid tahy intaasoo arrimoodoo sadar keliya ku sheegan waa arrin cajaa'ibkeeda leh awfuu bilcuquud ummadii baa ilaha u yeedhay cabdilaahi bnu mascuud baa ninu yimidoo waxa uu idhi bal ila dardaaran kuu dardaarmaya marka aad qur-aanka ilaahay maqasha buuhi yaa ayuha aladiina aamanuu dhegta raarici manaa dhegta hoosu laalaadi waxa lagu sheegaya aad u dhegayso leannahu waa khayr baa ilaahay soo wada si aad u qaadato ama shar baa lagaaga digaya marka dheg tallaalaadi buuli oo aad iyo aad baqalkaaga usoo jeedi mar hadii ilahay uhi yaa ayuha aladiina aamanuu ilaa waa qofkii ilaahay iimaan uu u si aanad ka uga bixin isu diyaari waxa nasku uu soo wadee daliilka uu ku faraya inaad ku dhegto awfuu bilcuquud caqadka iyo heshiisyada oofiya cuquuddu waa kuwa ilaahay addoomuhu ay la galeen waa kuwaay rususha la galeen waa kuwaay qur-aanka la galeen waa kuwaay ummadda dhexdooda galeen xataa bayna almuslimiina waalkufaar kuwa gaalada islaamku ay galayaan waxalla wixii caqdiya in la dhammaystiro oo aan la jabinin oo aan laga bixin ammaanada iyo iimaankaa sidaa ku jira wa asaasu alcuquud caqdu liimaan cuquudoo dhanna waxaa asal ah caqadka iimaanka ilaahay ummadan iyagoo yaryar caalamu dar ayuu soo ururiyey sida bahalkaa eryalku u kala baxo intuu soo kala guray wixii isdhalayay aadam ubadkiisa ayuu soo wada xaadiriyo markaasuu i alastu birabbikum sow ilaahayni mayhi sow ilaahayni mayhi kolkaasay yidhahdeen qaaluu bala ilaahayagii baa tahay marhaati ka ahaada buui iyagiibuu marhaati isaga dhigay mid waliba ka kaluu marhaati ku yahay mid waliba naftiisuu marhaati ku yahay waa caqadkii ugu horeeyey ee addoommuhu ilaahay ay la galeen marka asaasulcuquud waa caqduliimaan sidaa daraaddeed baa caqduliimaan qofka xaqiijiya aan ka bixin loo rajaynayaa heshiisyada kalena inuu fuliyo caqduliimaan qofka ka tegayna caqdi kale iyo heshiis kale oo lagu hallaynayo inuu inoo fuliyo ma jiro ee waa laga walaacsan yahay waa laga walbahaarsan yahay caqad kale uu fulinayo alcuquud cuquuddaasi waxay noqonayaan ah, kuwii jaanibka siyaasadda ee dhex maraya ummadda islaamka iyo ummadaha kale waxay noqon karaan cuquuddii dadka muslimiinta ah, ama ay wax ku kala iibsanayeen ama ay wax ku kala kiraysanayeen ama mucaamalaadkii dhexdooda marayay cuquuddaasi waxay noqon karaan ah, nidaamkii qoyska ile caqdu nikaax guurka laftiisa wuxuu kamid yahay cuquuddan buu soo galaya marka cuquuddan ilaahay uu faraya addoommuhu inay oofiyaan oo aanay ku gaboodfalin waxaad u fahamtaa inuu yahay macno sidaa u ballaaran ee heshiis yaroo kooban uun aanu ahayn awfuu bilcuquud amarkaasaa ilaahay uu bixiyey qofkuna marka uu caqadka cid uu la gala fuliyo ku talagal iyo ku xisaabtan buu leeyahay uxillat lakum bahiimat lancaami ilaa maa yutla calaykum bahiimat lancaam ancaam waa nicmoolayda geela adhiga loda marka bahiimaduna dee waa neef aan hayru naatiq neef mayeedha ah neefkan mayeedhaankaa baynu idhaahnaa ee aan hadlaynin kaasaa ilaahay uu idiin xalaaleeyey wuu inoogu manno sheeganaya bal nicmada ilaahay uu diyaariyey adugu hoos u fiirso ee jaahiska iska ah ee isdhalaysa ee wixii ay cuni lahayd iyo wixii intifaacsan lahayd ilaahay uu u beerayo ee barwaaqadii uu diyaarinayo ee aynu cadkeediiyo caanaheeda uun inagu hafayno waa mana sheegasho ilaa maa yutla calaykum ka laydinku dul akhriyi doone nicmoolayda ka mid a kaa isaga laydinma xalaalay ilaa koob iyo toban shay oo cunitaankoodu xaraam yahay ayaa aayadda soo socotee saddexaad ilaahay uu ku xusi doonaa xurimat calaykum lmayta kaa weeye hayra muxilli shaydi wa antum xurum ugaadha idinkoon xalaashanaynin marka xurumka tihiin marka xaj xidhantiin iyo cumro la idinma ogolo inaa ugaadhsataan taasina waa mid kale marka halkaa waxaa laga fahmayaa bay leeyihin culimmadu ancaamta bahiimatul ancaam inaanu ku jirin saydka iyo ugaadho waayo ugaadhu si gaara ilahaa uu sheegay al ancaam waxaa loo yaqaanaa geeliyo adhig iyo lo'da ayaa loo yaqaana shaydkuna waa mid gaara hoosaa daraaddeed baa ilaahay ugaadha duurjoogta ama bannaanka joogta ilaahay ugu tilmaamo qofkii muxrimka ahaa intaa uu ku jiro safarkaa isaga waa safar nabadgelyooo ugaadhuna inay ka faa'iidaysataabaa la doonayaa waa rixlatu salaam fii baladi salaam walaabudda an yakuuna fii salaam qofku safar nabadgelyo dal nabadgelyo oo xaramkiiya ku socdaa marka waa inuu nabadgelyo bixiyaa fursaddaa laga faa'iidaysta in allaha yaxkumu yuriid sidaasay tahay oo xukunka ilaahay baa iska leh in ilxukmu ilaa lilaah xukum cid kale ma leh waxaasaa xalaala iyo waxaasaa xaraama isagunbaa looga dambaynaya ina taxliila wataxriima xaqun lilaahi tacaala dadka muslimiinta hay taasay ku qanacsan yihiin xalaasha iyo xaraamta isaga unbaa dadka u kala cayima kaasi waa xalaala ha la intifaacsado oo ha sameeyo kaasina waa xaraamayaan loo dhowaanin soonahaas waa eryadaas waa khatar weyn haddii dadku halkaa ay galaan oo wixii xalaasha ahaa ay xaaraantinimeeyaan wixii xaaraanta ahaana ay xalaaleeyaan way ku gaaloobayaan dadkana way ambinayaan walaa taquuluu lima tasifu alsinatkum lkadib hada xalaalun wahada xaraam litaftaruu cala allahi lkadib ilaahay waxa uu leeyahay arrintaa khatarta ha isku taabanina waa waa seerihii ilaahay ha odhanina waxaasina waa xalaal waxaasina waa xaraam idinkoo ilaahay ku been abuuranaya waa been abuurad bal arrintaasoo la sameeyaa waxa ay noqonaysaa cidda sidaa samaynaysee sharci dadka u dejinaysa ka horjeeda kaa ilaahay dee waxay noqon isu dhigayaan inay rabbiyaal yihiin ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illaah suufiyaashoodii iyo wadaadadoodii waxa ay waxaay iyo yuhuuddu ka dhigteen rabbiyaal wuxuu nabigu ku fasiray calayhi salaatu wasalaam sida xadiidka saxiix uu tilmaamayo inay waxna u xalaaleeyeen waxna ay ka xaaraantibneeyeen yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyo laa tuxiluuha xalaashanina shacaa'ir allaah calaamooyinka ilaahay calaamooyinka waxyaabaha ilaahay u calaamadsan shaciira calaamooyinka waaweyne diinta ilaahay leedahay wala shahra alxaraam bilaha xurmadalena xurmadooda ha jabinina oo xalaashanina wala alhadya wala alqalaa'id hadyiga loo wado baytullaahi alxaraamka ee halkaa lagu soo gowracayo ha xalaashanina wala alqalaa'id waa hadyiga kiisa calaamadsanee kuusha leh ee wax laga lulay qoorta kaana meel ha kaga dhicina walaa aamiina albayt alxaraam baytullaahi alxaraamka cidda qaasidiinta oa aamiintu waxa weeye kuwa u qastaya ee ku jahaysan ee xaj iyo cumro ugu socda ha isku taataabanina yabtaquuna waxay doonayaan fadlan min rabbihim dheeraad ilaahooda xaggiisa ka yimi wa ridwaanan iyo raali noqosho wa idaa xalaltu haddaa xalaalowdaan oo xajkii iyo cumradii dhammaysataan ugaadhi xalaal bay idinta yajrimannakum yaanu idinku kallifin shana'aanu qawmin qolo cadhada ataan ah an sadduukum in ay idinka hor joogsadeen daraaddeed can ilmasjidi alxaraam masjidulxaraamka inay idiin diideen daraadeed yay taas idinku kalifin an tactaduu inaad xadgudubtaan xadgudubka iska ilaaliya wa tacaawanuu isu kaashada oo isku garabgala cala albiri samafalka wataqwa iyo alla kacabsiga walaa tacaawanu ha isu garabsanina ha isku kaashanina cala alimi dembiga waalcudwaan iyo xadgudubka wattaqu llah ilaahay ka cabsada oo ha ku dhiiranina ilaahay inna allaha shadiidu lciqaab ilaahay ciqaabkiisu waa daran yahay cidda ilaahay ka hor timaada naarihiisu ka waraabinaya <clears throat> sidaasaa aayaadka ilaahay ummadan ugu tilmaamaya sharcigaasuu dejinaya sharcigaa qaybaha kala duwan leh ayaa u dejinaya adigaa arkayooo diintani waa manhaj dhammaystiran oo mar qura ayaa aayad keliya dhinacyo kala duwan oo nolosha ah ayaa nasku u xusaya oo ilaahay ummadda sharci uga dajinaya sidii ummadaha kale ay ula dhaqmayeen iyo sidii gudahooda ay u dhaqmayeen iyo wuxuu shakhsigu ku dhaqmay uu yeelayay wixii xalaalihiiyo ah wixii xaraama ah. wixii la isu kaashan karaiyo wixii aan la isu kaashanayn intaasa aayaddaasoo keliya ku wada sheegaan waa manhaj mutakaamila ah. macnaa naskaas arrintaasi waxay muujinaysaa aayaddan keliya ama suuraddan keliya ee dhinacyo kala duwanoo aad u kala fogfog nolosha ka hadlaysaa waxay tilmaamaysaa anna haada diin juzun laa yatajaza diintan inay tahay wax keliyahoo wada socda oo ilaahay uu kamilo isku dhammaystiray oo aan la kala dheegi karayn oon la kala qaadi karayn oon la odhan karaynin kaasina dadka xorriyadooda ule waxay doonayaan inay ka yeelaan intaana ilaahay baynu ka qaadanay <clears throat> saa looma kala qaadi karayo isagoo isku duuban ayaa ilaahay laga guddoomanaya waa macnaha nasku uu isu dhexdhigay axkaamta kala duwan aayaddu sababta ay ku soo degtee waxay ahayd rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtiisa qolyo gaalada ka mid ahaayoo dhibay oo xoolo ka dhacay oo dadka muslimiintaa kadeeday ayay fursad u heleen inay wax gaadhsiin karaan xoolahana ka qaadi karaan bay dadkii muslimiinta jaanis u heleen laakiin waa goorma iyagoo bilihii xurmada lahaa xajka ku sii socda iyagoo xaramka kusii socda oo xoolihii hadigahaa kuwii gaaladahaa wada ayay jaanes u heleen dadkii muslimiinta ahaa inay wax gaadhsiin karaan dabeedna way ku tashadeena waxay dhahan war nimankaas qaarkood intay soo islaameen bay dib inooga noqdeen qaar kalena waa kuwii xoolihii madiina dhacay qaarna waa kuwii sidan yeelay dee maanta jaanis baynu haynaaye aan inaguna kabaha ka subkanna waxa ay hayaan iyagana cirbaha goynoon laynu kaasaa lagu tashaday ilaahay baa subxaana wa tacaala ka warhaya dadka gaar ahaan waxay ku wada hadlaan iyo qofku dee naftiisaba waxa uu sheego ayadan uu soo dejiyay markaa rabbi loo diiday bilaha xurmada la dhexdooda iyo qof u socdo cibaadada iyo qof hadyigii wada in la yska nabadgeliyo waxaanay ahayd dee wakhtigii aan la xaraantinimaynin in qolada gaaladu ay iman karaan xaramka ila sanadii sagaalaadunbaa la xaraantinimeeyey suuratu tawba sida ay ka warramayso intii hore xajka iyo cumrada iska iman jireen iyagoo xumaantooda kala booshaaqaya oo gaalnimadooda wada ayay iska iman jireenoo halkaasay xaj iyo cumro ku samayn jireen sanadkii sagaalaad baa laga joojiyey sanadkii tobnaadna nabiga burburiya calayhi salaatu wasalaam sanamyaasha saasay aayadda sababteedu ahayd laakiin qawaacid caama ayay bixinaysaa aayadda dadkii muminiinta ahaa oo shacaa'irta ilaahay xalaashanina shaciira waa calaamada weyna diinta ilaahay ay leedahay marka dadkan aloossana ku socda xajka iyo cumradu shaciiray oogayaan xaramka laftiisii shacaa'irtii buu ka iyo xoolahan la wadaa shacaa'irtii buu ka mid la gudanaya xaj iyo cumro ahaysta ah waa allah marka shay kasta oo diinta ilaahay ku jira in xurmadiisa la weyneeyo oo aan meel lagaga dhicin weeye waman yucadim shacaa'ir allah fa innaha min taqwa alquluub shacaa'irta ilaahay calaamooyinka waaweyne diinta ilaahay leedahay qofka weyneeya waa alla kacabsi qalbigiisa ku jiray sheegaysaa taas arrin kasta oo diiniya waa muqadas ama sunna ha ama farad ha in meel lagaga dhaco iyo in lagu dheeldheelo iyo in lagu xadgudba intuba waa xaraam laa tuxilluu shacaa'ir allah shaygaasi diinta ilaahay ku jiraa in la fudaydsado iyo in lagu jeesjeesto inta midnama bannaan kol hadduu arrin diiniya wala shahr alxaraam bilaha xurmada leh iyaguna xurmay leeyihiin afartaa bilood eh, iyagana lama dilqicda dilxija muxaram iyo rajab afartaa biloode saddexna isku xigaan midina goonidate hadyiga iyo waa isku mid hadyi garatay waa kaa la geynayo lagu gowracayo qalaa'iduna waxa ay ahay qilaadadu markeeda hore waa kuusha qoorta la sudho waxaa qoorta la sudhaa la idhaa markaa berigii hore waxa ay samayn jireen had iyo jeer markuu shaygani hadi yahay ila nimanku niman budhcadahoo dhuujiifnimo badan oo geelqaadalayan carabtu sidii soomaalida geela kala dhici jireen geela iyo aragga geela iyo iyaga araggunbaa ka dhexeeyey dadka qaarkood baaba soomaalida qaarkood ba waxay aaminsaneen geelu inuu yahay xoolo dadka ka dhexeeya kolba qoladii heshaa un ay sii wadayso kuwa kalena ay soo wadayaan xoolo dadka ka dhexeeya inuu yahay marka carabtuna saasoo kale iska ahaayanoo way qabsan jireenoo markay geel arkaan kolkaa waxay ku samayn jireen qilaadaa loo samayn jiray kabo iyo caleen iyo waxyaabo calaamadaaba intoo xadhig dheer lagu xidho ayaa geelaa qoorta laga laalaadinaya kooro kala noocnoocoo kala duwan markaa kolka saa loo arkaabaa la odhanayaa kani inaga daaya waxa weyaan waa hadigii iska dhaafi jireen ama siyaabo kalea loo calaamadin jirayoo kuruska ayay ka taagi jireen toori dhiigga dareeraya markaa waxaa lagu garanaya kolkaana inuu yahay hadyi marka qalaa'idu waa geela calaamadsan oo hadyigii uun ka mid ah walaa aamina albayt alxaraam baytullaahi alxaraamka cidda u qastaysa amma waxa weeyaan aamin waa dadka qaasidiinta awey ah Eh, markaa doonaya inay tagaan baytullahi alxaraamku xaj iyo umra ay kusoo gutaan waaba sida ay dee qisada soo xusnay ay sheegayseen <clears throat> marka aamiin marka saa shido ee shidkaa ay leedahay macnaheedu qasad buu noqdaa eh, faatixada dabadeeda aamiinta aynu ahrinaa iyadu shidkan aanay lahayn haddii shidkaa loo sameeyo macnuhu wuu ka baxaya iminka macnaheedu waxa weeye aamiin marka la shida madkaasi uu noqdo laazim almuaqal lkilmi qaybta loo yaqaano fii cilmi tajwiid qasad buu noqonaya laakiin aamiin tan kale macnaheedu waa istajib ilaahay noo aqbal istajib allaw aqbal wey waladaalliin aamiin ilaahayow istajib ducaana ducadayda aqbal marka iyada waa inaan la shidin hadii la dheereeyo laftigeeda calaa ariiqati warash way noqon kartaa madulbedel ku dheereeya warash amiin haddii kalena sida jumhuurtu marayaan waa in madka dambe caaribu sukuunun la dheereeyo ka horena la gaabiyo ila waa madulbedelo xarakatayne aamiin inagu laakiintaynu ahrinaa waatee waa tan iminka tan iminka halkan ku dhigan suurat lmaa'ida ayuunbaynu ahrinaa macnaheedu waa qaasidiin dee inuu ilaahay inooga dhigo unkuu xaggiisa usoo qastiyey mooyaane eraygii xadiidka saxeexa kusoo arooraye saxeixaynka sida kusoo aroortay waa inaanu shidan weye aamiin quuluu aamiin ida qaala alimaamu waladaaliin faquuluu aamiin unbuu leeyahay markaa intaasina waa baraarujin kalo ka yarbaxsan marka dadkaasi waxa weeye yabtaquuna fadlan min rabbihim waridwanan waidaa xalaltum fasdaadu marka xalaalowdaan ugaadhsada kolkuu qofkii xajkii iyo cumradii waa ugaadhsan karaa marka waxay aayaddu tilmaantay maxduuran min maxduuraati alixraam fi lxaji waalcumra qofku markuu xaj xidhan yahay ama cumro xidhan yahay waxyaabaha maxduuraadka ka xaraamtaha waxaa ka ah inuu ugaadha arrimaheeda galo oo ugaadhsado waa ka xaraam weeye wlaa yjrimanakum shana'aanu qawmin an saduukum can lmasjid alxaraami an tactaduu walaa yjrimanakum yuu idinku kalifin shana'aankuna waa cadho cadho aa qola u qabtaan iyagoo masjidulxaraamka idinka hor joogsaday daraaddeed oo sanadii lixaad idinka soo celiyay cadhada halkaa ka qabtaanyay keeni an tactaduu inaa xadgudubtaan ilaha cadaaladu amraya xataa maca alcadow cadowga laftiisii baa lagu leeyahay cadaalad kula dhaqanoo haddaad u jawaabaysa laftiisa wixii uu ku gaarsiiyo wax la eegun ha laakiin dheeraad ha keeni wax iska celin iyo aljaza min jinsi alcamal waa la ogolyahay laakiin xadgudbin baan ahayn ila marka horeba an tactaduu xadgudubku wixii la ugaadhsiiya wax ka badan waa inaad gaysatuu noqonaya taana ilaahay uu ku dardaarmay qaacido kaloo caama ilaahay ummadan uu siiyay ay ku wada soconayso watacaawanuu cala albiri waltaqwa walaa tacaawanuu cala alimi waalcudwaan aayaddaas runtii ummadda muslimiinta ah shibqada ay yeelanayaan iyo wada socodkooda qayb weyn bay ka tahay qayb aad iyo aad u weyn wuu ogol yahay rabbi waana midh uu faray dadku waxa ay ku ururi karaan dowladahooda iyo qabaa'ilkooda iyo ururadooda iyo shakhsiyaadkooda iyo qoysaskooda intuba waxa ay ku ururi karaan isu kaashan karaan cala albiri wataqwa samafal iyo alla ka cabsi taa waa la ysugu iman karaa aayadda waxaa la macnaahun xadiidkii nabigu uhi unsur akhaaka aaliman aw madluuman walaalkaa u hiili hadduu gardaran yahay haddii laga gardaran yahayba hadduu gardaran yahay qabadee haddii laga gardaran yahayna dee iskarabtaaga u hiili saasuu ku fasiray nabigu calayhi salaatu wasalaam nusuus badan baa la macnaa addaallu cala alkhayri ka faacil qofka qof kale wanaaga tusinaya ee u gacan haadinaya waxa uu ka dhigan yahay uun kii wanaaga sameeye oo kale wax wixii aad dad khayr tusiso intoodoo kale ubaad aduguna leedahay tacaawanuu cala albiri waataqwa waxaa kaluu nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam tacaawunkan in lagu heli karo iyo kaalintan muhiimka ah qofku uu qaadanayo ku dhex jirka bulshada almu'minu aladii yukhaalitu nnaasa wayasbiru cala adaahum acdamu ajran min aladii laa yukhaalitu nnaasa walaa yasbiru calaa adaaha waa xadiid suganoo la daliishan karo saxiix iyo xasan labadaba lagu sheegay qofka mu'minka ah ee bulshadiisa ku dhex jira ee saxaya ee ku sabraya waxa ay dhib soo gaadhsiiyaan ayaa ka abaalmarin iyo ajri wanaagsan ka iskaga dhex baxee meel gooniya fadhiista ay yidhahdaan noocan dhaga dah iyadaa lala hadliba karaya dad lagu dhex noolaan karayaba ma aha ka yidhaahda iskaga haajira kaa toosinaya ee saxaya ayaa ka wanaagsan buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam marka saasaa ummadda laga doonayaa mar kasta oo bulshada aad wax la qabanayso ama cid aad wax wada qabanaysaan qaacidadaas waa inay ku hortaalla watacaawanuu cala albiri waataqwa war waxa la qabanaya la ysu kaashanayaa talow shay ilaahay raalligelinaya maya show ma yahay arrin maslaxadda diinta iyo dalka iyo dadka uu ku jiro haa ma yahay wax xalaala haa waa cala alra'si walcayn tacaalow aan isu kaashanna wey hadduu noqdo laakiin cala alimi waalcudwaan xadgudub iyo dembi hadduu ku jiro walaa maamulkaanaad ka yeelayn walaa qabiiladaadaanaad ka yeelayn walaa saaxiibkaa waxaa lagu diiday waalidkaa iyo horidaada inaad ka yeesho lamaalahaaga cidnaba ma bannaana laa daacata limakhluuqin fi macsiyati alkhaaliq marka waxaynu baraarujinaynaa aayadda inaanad indhahaaga ka qaadin mar cid dhaqdhaqaaq la samaynayso mar kastoo tallaabo qaadayso way ku hortaagan tahay shaygaasi sama iyo alla ka cabsi ma yahe haa aan isu kaashanno ilaahay baynu ku dhowaanaynaa shaygaasi dembi iyo xadgudub soo maaha iga jooji cidna loogu habran maayo haddii kale ilaa yakuunu calaa xisaabi diin ow calaa xisaabi haddii kale aduunbay kugu foorartaa oo adugunba hoos u degaya oo isku duulay xurimat calaykum buu waxaa la ydinka xaaraantinimeeyey almaytatu bakhtigii waddamu iyo dhiiggii walaxmu lkhinziir doofaarka hilibkiisa wamaa shayna waa la idinka xaaraantinimeeyey uhilla loogu dhawaaqay ligayri illaahi cid aan ilaahay ahayn bihi ay bidabxi markii la gowracayay ayaa lagu gowracay magacaanka ka ilaahay ahayn waalmunkhaniqa neefkii la siririyey ee cunaha la qabtay sidaa ku dhintay waa xaraam cunidiisu waalmawquuda ki tii la bukaasay ee la budeeyey ee sidaa ku dhimatay waalmutaradiya tii iyadana meel laga soo tuuray meel dheer laga soo tuuree sidaa ku dhimatay waa xaraam waalnatiixa tii neefkii neef kale uu geeska ku dilay ee sidaa ku bakhtiyey waa xaraam lama cunayo wamaa shayna lama cunayo akala uu cunu hafay assabucu bahalku habar duqaag wixii uu cunayna lama cunayo xalaal ma aha ilaa maa shay mooyaane dakaytum aad gowracdeen oo birsolay wixii bir lala gaadhay birsole gowrac xalaalihii uu ku dhacay ee kuwaa ka mida ah, kaa waa la cuni karaa wamaa shay baa ilaahay idinka xaraantinimeeyey dubixa cala nusub sanamyaasha lagu dulgowracay wa an tastaqsimuu waxaa ilaahay idinka xaaraantinimeeyey an tastaqsimuu inaa ku faashataan bilslaam waxa qoryaha la yidhaahda iyo tusbaxyada daalikum baa ilahay uhi kiinaah la idiin soo sheegay fisqo waa alla ka fogaasho iyo fallaaganimo ilaahay oo ka firdhatee weeye iska ilaaliya alyawma maanta baa ilahay maalinta aayadaasi ay soo degaysay sanadii tobnaad ya-isa aladiina kafaruu kuwii gaaloobay waxay ka quusteen min diinikum diintiinni ka quuste baa ilaha wuli anaa idiin ogoo gaalkii candhuuftiisuu dib u liqay falaa takhshawhum ha ka cabsanina wakhshawn wakhshawnii aniga iga cabsada buu ilaahay leeyahy alyowma mar labaad buu ilaahay ku celiyey maalintaa taariikhda hijriyadu ahayd toban ee nabiga aayadku ay ku soo degeen isagoo carafo jooga alyawma maanta buulhaye akmaltu lakum waxaan idiin dhammaystiray diinakum diintii aan talagalay waan dhammaystiray wa atmamtu calaykum nicmatii nicmadaydiina waa taasoo waan idiin buuxiyey waa nicmadii islaamka wa radiitu lakum lislaama diinan diintan islaamnimadana waxaan idinka raalli noqday dhaqan iyadoo keliyuun baan idiin ogol ah faman idura buu ilaha yidhi qofka loo baahigeliyo ee u dhibaatooda fii makhmasatin liajli makhmasa gaajo ku dhacday daraaddeed makhmasa waa gaajo iyo dhibaato soo gaadhay daraadeed qofka ay dhibaata ku dhacdo hayra mutajaanifin isagoo aanu leexanaynin liimin dembi aanu leexanayn isagoon dembiilo ahayn oon dembi xiisaynaynin oon faraha kula jirin qofka gaajo qabato ee intaa lasoo xaaraantinimeeye wax ka cuna way u bannaan tahay fa ina allaha hafuurun raxiim ilaahay baa dembiga dhaafoo naxariis manhaj dhammaystiran bay aayaddu ka hadlaysa subxaana manhaj cajiiba aayad waliba markaad isdul taagto keligeed baa waxay noqon kartaa mid saacada laga hadlo hadee wakhtigaan saamaxaynini waa aayaadkii axkaamta mid waliba waxay mutaysan kartaa marka jawaanibta iyo furuucda ay leedahay loo raacraaco mid baxsi dhan qaadan kartay noqon karta sa awgeed baa rabbi waxa uu tilmaamay oo uu ihi waxaa koob iyo toban shay oo cunitaankoodu uu xaraam yahay ayaa halkan ilaahay uu ku sheegay waa koob iyo toban shay koob iyo tobankaa ah, isaga xaaraantinimeeyey mid waliba xikmaddeeduu leeyahay oo sidoodaba ilaahay waxa uu sharciyahe uu dejiyo iyo waxa uu amre iyo wuxuu diido midna xikmad la'aan maaha liannahu xakiim mar hadduu ilaahay xakiim yahay wixii uu ummadda u jideeyaaba xikmad buu leeyahay xikmadda mararka qaarkood waa la fahmaa oo nusuus kalaaba sheegta oo isagaaba rabbi sababeeya mararka qaarkoodna xikmadda ah wakhti aan wakhtiga ahayn baa la gartaayoo ka dambaysa mararka qaarkoodna lama fahmaba laakiin innagu mar haddaynu addoomanahay ama xikmadda aan fahamna ama yaynaan fahmine addoonnimadaa waxay sheegaysaa in ilaahay laga gudoonto wixii u amray iyo wixii u diiday addoonnimada macnaheedu waa caynka laakiin addoon murmaya oo waxay ila tahay maxaa ku jira iyo waxaa odhanaya addoonnimadiibu kasoo horjeeda xurimat calaykum lmayt aayaddu marmar badan bay soo noqotaa iyadoo intaa hore ka kooban baktiga oo wixii aan birsan ku dhicin gawrac sharciga wixii aan ku dhicin wey baktigu baktiga dee way iska cuni jireen carabtu iyo jaahiliyadu had iyo jeer iminkaba dee birsal uma eegaane naftunbay say doonayaan uga saaraan dadka aan wax diina maaragtay diin islaamiya eegaynin dee doonayaan bay u dilaan oo dhankay doonayaan bay kaga soo bal carabtu waxaabay odhan jireenba ka bakhtiga adaa ka wanaagsan birsolka leannahu kan birsolay ama la gowracay gacan bani aadan baa taataabatay kan laakiin bakhtiga ah mindi dahabiyahoo ilaahay ayaa hoosu gowracday bay odhan jireen carabtu waa falsafad dadka marka la ambinayo falsafadunbaa loo dhiibaa ilan iskamuu dhimanina ilaahaybaa hoosu gowraco mindi dahabiya ayaa gowracday bay odhan jireen sidoo kale addam dhiigga laftiisana way cabbi jireen oo neefkoo nool ayay ka amaahan jireen ama ka shuban jireenba dhiiggiisa sida dadka intoo dhiigga laga shubo qofka lagu shubo neefka laftiisa ayaa markuu qofku yaro gaashoodo wuu dalooshan jiray afku yara saari jiro halkaas ka yar cabi jira bahasha huriyada soomaadar huriyada geela intay kuruska qoonto halkaa ka nuugta ee dabeedna aad arkaysa uun neefkiiyo ka dareeray huriyaa halkaa qoontay saasoo kaleu qofku intuu neefka yara tu'iye markuu gaajooduu daloolinaya kuruska halkaasuu ka yar cabaya mararka qaarkood neefka waslad bay ka goosan jireen waata adhiga markay barida dacwadu goosato dee waxba ma noqdo neefkiyo waa la yaro dhayaaun waa layska goosanaya waa layska dadku marka had iyo jeer aanay eh, diin iyo imaan lahayn akhlaaqdu way iska liidataa saa daraaddeed baa ayaa oo la jiray alacsha qasiido dheer buu lahaayoo nin kale ayuu waaninayay markaasaa wuxuu lahaa wa iyaaka waalmaytaata laa taqrabannaha walaa ta'khudanna cadman xadiidan fatafsada wa iyaaka wlmaytaat buu laa taqrabannaha ruuxaan kaaga digayaa bakhtiga bakhtiga hebelow iska yareeb walaa ta'hudanna cadman xadiida laf fiiqanna ha qaadanin fatafsada dabeetana aad neefka ku toobato laftii aynu isla garanayna fiiqnayda neefka laga taagi jirayna taana iska daa bule iska daa marka bakhtiga sharcigeenna wuxuu yaqaanaa wixii aan gowrac sharci ku dhicin kaasubaa bakhti noqonaya soo aragni dee waxyaabo laba bakhti inuu nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam in laynoo xalaaleeyey labadaasi maxay ahaayeen waxa badda ku jira iyo ayax labadaasi iyaga una layska duban doonaa una waxba gawrac iyaguma baahna almaytatu waddam dhiigga laftiisa labaa laga soo reebo beerkaiyo beeryarada ayuu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam iyagana waa naloo xalaaleeyey alkabadu waatixaan markaa qofka beerka ku quraacanaya maxaa u diidaya beeryarada nacasnimadeennuunbay ka mid tahay moogta inaynu odhanayna naga foge naga foge ma beeryara bisada ugeeba in leen beer quraac beeranaysay buu leeyahay waana laba beer waliba dhakhaatiirtu waxay tilmaamayaan irontan qofka bani aadamka ah u baahan yahay qofka ay ku yaraatay iyo waxa ugu badan uu ka heli kara inay beeryartu ka mid tahay laakiin waa nidaam jaahiliyahun karahaa aad karaahiyaysanayso ee qalbigaagu uu diiqa dareemayo wax ilaahay uu kuu xalaaleeyey waxa keliyaha aad ku diidaysa aad uga santaagaysaa waxa weeyaan waa nidaamkii jaahiliga ahaayoo raad kugu leh ayay ka mid tahy saa darteed bay u baahan tahay intood soo iibsato inaad nafta kibirjabiso oo adigoo aan abateed u haynin adiga oo aan gaaja ku haynin inaad iska dubata dee si aad bahasha uga furfurto shaydaan baa xidhxidhae ila waxa loo baahanya in la xoreeye waaya saa uu isugu cadfay calayhi salaatu wasalaam dhan kale kolka loo eego dee waxaabad helaysaaba raashin bilaashada dhan kale hadduu qaaliyoobayba dee kanaaba bilaashoo jabanba <laughs> falkabad wadixaal saasuu nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam saasuu laba bakti baa naloo buu leeya ummadda islaamka hataamna waxaa badda ku jira iyo ayax waxaa naloo laba dhiig oo ah dhiigga fadhiya oo beerka iyo beeryalada ah waa xadii saxiixoo imaam albukhaari kitaabkiisa uu ku soo saaray dhiiggu la diiday waa dhiigga masfuuxa markaa sida suuratul ancaam ilaahay ku xusay aw daman masfuuxa dhiigga shubmaya ee soconaya iga xaraam tahay waa ka ah isaga laftiisa waxaa laga soo reebayaa kan ku harhadha raashinka oo had jeer marka neefka la gowraco dee waxuunbaa ku harhadha uun hilibka marka la kariyana soo dul maraa jira maaha kaasi isagu laa baas dhib ma laha waaya bakhtiga iyo dhiigga culimmada casriga dhakhaatiirtu waxay ka markhaati kacayaan xikmadaha loo xaaraantiimeeyena loo arkay inay e, ku jiraan jaraafiim aad u fara badan oo waxyeelaynaysa qofka baniaadamka ah qofka baniaadamka neefkaasi marka uu dhiigu ka bixi waayo ee uu bakhtiyo cudurraa laga qaadi karaa waxyaabihii jaraafiintii la socday ee dhiiggee ka bixi lahaana way ku kaydsamayaan wakadalik dhiigguna waa saasoo kale waxyaabaha ugu fasaad badan buu ka mid yahay ugu dhaqso badan sidoo kale waqtiyadan dambe waxaaba dhacdaba wadamada gaalada qaarkood inay idhaahdaan beerka iyo dee waxaanuu filtargaraynaya dawooyinka neefka la siinaya waxaasaa ku ururaya saa darteed iska tuuraanoo dhiigan kale intay fallaajad geliyaanay qaboojiyaan ayuunbay saafaanay beer ka dhigaan aadaxa ay kaga soo wareegeene kanunbaa la fadhiisinayaa dee kan kaleba mid fadhiyay buu ahaayo ursjiirtuun ka soo saarnay kanaan fadhiisino dabeetana beerunbaaba looga dhigay bal iska hubsan markaa beerka adiga ka qaadanayso tu kale innagana mushkiladeeda leh marka qofka had iyo jeer uu la xidhiidho qof khuraafaadla ah wuxuu idhaahdaa neef caynkaa iyo caynkaasoo intaa baralahoo cadcadoo saasa gowrac dabeetana dhiiggii soo diiran isku dhufo oo intood si dhaqsa ah oo cabta isku dhufo ama gebigiisaba ku maydha buu qofkii waanu nijaaseeyey waanu suneeyey labadaasuu isugu daray hadduu dusha ka mariyeyna dee salaad ma tukan karo wuu nijaaseeyey hadduu caloosha u cabayna waa kanoo dee khatar buu galay marka waxaynu odhan karnaa waa wax lagu laaluushayo rawxaanta rawxaanta iyo jinka qofkan ku jira ayaa lagu laaluushayaayoo kanaa adeega u ah kan la dhiig ka jeexo oo dabeetana neef baalkoo diran isku dhufo kaasaa rawxaanta u adeegaya kan kalena wuu ka laaluushayaa dabeetana way sii dhidbanayaan iyaguna kol haddii la laaluushay ma ka tegayaan waxaa laga yaaba qofkani markuu dhinta caruurtiisa inay ku hadhaan marka taana ha laga feejignaada ha layska ilaaliyo waaya walaxmu lkhinsiir bahalkan la ydhaahdo doofaarka hilibkiisii unbaa aayaddu ay laakiin saadihii iyo haragiisii iyo subagiisii iyo lafihiisii iyo waxaasoo luqal carabiya aan laxam loo aqoonin iyaguna culimmada islaamku waxay isla waafaqsayn inay la mid yihiin laakiin mushkiladaha wakhtigan jira waxaa ka mida gaaladu iyo aqoontii ay heleen waxa ay kaga faa'iideeyeen wax badan dadka muslimiinta inay kaga aafeeyaan diintooda markaasaa bahalka doofaarka la yidhaahdo subagiisa iyo saliidihiisa iyo waxay ka sameeyaan wax aad u fara badan oo kiriimadii iyo shaambooyadii iyo keegagii iyo saabuunihii iyo waxaasoo dhan way doofaaraysanyihin marka ummadda islaamka macnaha waxaan leeyahay dhammaan uma wada oran karna laakiin wax badan oo ka mid a ah leanna bahalku subag aad u fara badan buu leeyahayoo iyagana waxba dhulka inay uga dhacaan wax material inay dhulka uga dhacaan nimankuma ogola marka waxay leeyihin wax kastoo ilaa dhogortan ha ahaatee wax kastoo ka yimaada ilaa arigoodii iyaga eh. waxay ku xisaabtamayaan inay meel kaga faa'iideeyaan oo meelun ay ku shiilaan oo meelun ay ku dhalaaliyaan marka dadka muslimiinta waxaa loo baahnaa in dowladahooda iyo tujaartooda iyo ay laabab samaystaan waxaan lagu eego oo lagu baado dadkeenna ganacsatadaasaan filayana mar hore soo baraarujinay qaarba halka saabuunay ka qaateen iyagoo exaambul ahaan u qaadanaya tusaale indunuusiya la tegeena waxay dhahan taasoo kale aan u baahnay dhalaalaysa saabuuntaa aadka u dhalaalaysa wanaagsan ayaannu u laabkay geliyana waxay dhahaan waa ka xunna aasif doofaar baa ku jira bayna subagii doofaarka marka dad muslimiin aan nahayoo doofaarka waxba kuma daree tu kale oo xaydh caadiya loo laakiin aan dhadhaalkan lahayn ayaanu ku samayn karayna de qofkii madaxuu qabsaday ninkii baa wuxuu kule muslimiin baanna ah. isaga laftiisu muxuu ahaa waanu ogaynba dee waanu kaba warhayninba markaa runtii in aad loogu baraarugsanaado oo dadka wax akhriya laydhaa bal naga eega waxan wuxuunbaa kolle kaga qorqorane aad bay muhiim tahy weliba qofka ganacsadahaayna maalkiisa aanu xaraam gelinina uu iska hubsado walaxmulkhinziir waxyaabaa loo xaraantinimeeyey culimmada casrigu waxay tilmaamayeen khubarada caafimaadku in uu leeya diidaan aad u khatar badan iyo jaraafiin bahalka u gaara oo dadka had iyo jeer isaga cuna ee caadaysteen muslimiinta ahayn ayaa calooshooda laga helaa si gaara loo daweeyaa qofka baarasaytka ku jira wuxuu u baahan yahay dadka doofaar ka cuna dawo gaar uu baahan yahay oo qofka muslimka ahi aanu u baahnayn inaan isaga cunayn maxayna ogeysiiyey markaa dabeedna waxay leeyihiin waxay u baahan yahay hilibkiisu in heer kulkiisa meel sare la gaadhsiiyo si looga dilo bakteriyada ayaa waxaa oo maxaynu ka garanaynaa qaar aan lagaba yaabo inaan heerkulkaasiba dilaynin inay ku jiraan marka cumuuman waxa ay taasi sheegaysaa inugu celcelinaya mid waliba xikmadii ilahay u xaaraantinimeey buu leeyay wamaa uhilla wixii loo gowracay wamaa uhilla uhilla waxa wey loogu dhawaaqay ilaalku waa codayn iyo sawt liayr illaahi bihi magaca ilaahay magacaanhay wixii lagu gowracay koob iyo tobankan arrimood qaarkood waxay dhaawac ku yihiin caafimaadka jidhka qaarkoodna waxay dhaawac ku yihiin caafimaadka caqiidada marka kanoo kale caafimaadkii caqiidada ayuu dhaawacaya oo uu kawka ka siinaya caqiidadiibuu qofka ka dilaya waayo gowracu waa cibaado qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii markii aynu salaada ducaaul istiftaax bay ka mid ahayd waxaad ilaahay baad sor taagta markaasaad leeda qul ina salaatii wa nusukii ilaahayow salaadayda iyo gowracayda iyo geeridayda iyo noloshayda intaba ilaahay baa iskale nusugii si gaaru u xusan yahay gowracii nusuga waxaa jumhuur lmufasiriin badan inuu yahay gowraca marka halkanna haddii qofku gowraci uu cid kale magacaanka ilaahay ahayn uu ku gowraco waxa ay noqotay dhaawaca caqiidada sidaa daraaddeed ayaa ilaahay uu xusayaa qofkana inay caqiidadiisu caafimaad qabto oo aanay caqiidadiisu ummadda ka dhimanin marka taa waxaa laga baarmaan haddaba cidda wax u gowracaysa dadka muslimiinta ah iyo sida wax loo gowracayo iyo meesha wax lagu gowracayo iyo waxa la odhanayo intaba in ay aqoon u leeyihiin oo axkaam adabxi dee baab gaaray kaga warramaan fuqahadu kutubulxadii baab gaaruu ku sheegaya baabka gawraco maadaamuu cibaado noqday marka in la waafajiyo sharciga waa laga maarmaan oo hiliblaheenna aynu ka warhayna iyo siday waxu gowracaan rag iyo dumarba inay bisinka u qabtaan iyo in kale mindida ay wax ku gowracayaan adaabta ay wax u gowracayaan waxo dhan la saxa waa mas-uuliyada saaran wey sidoo kale qofku haddii uu sadaqa bixinayo ilaahayna ugu dhowaanayo de waa inaanay ka bal ka war haddii wixii aad gowracaysa iyo iyo xabaali una isku lifaaqan oo qofkiiba uu leeyahay un ilaa aynu halkaa xabaashaa lagu halkaa lagu aqalo roobdoontiibaa xabaasha lala tegayaayo tii siyaarada lagu sheegayaybaa xabaasha lala tegayaayo tii odayga lagu axmayaybaa xabaasha lala tegaya xabaashan maxaa galay xabaashan waxaa ku jiray qof muslim ah ayaa lagu aasay raxmatullahi calayh allah u wuu dhintay keliya waa loo ducaynaya wax la moodayo iyo wax meeshaa ka soo baxaya haddaad qodo waxaad ugu tegaysaa isagiioo lafaah wax kaloo kasoo daahiraya ma jiro isna waxalla wuxuu soo fidin karayaa ma jiro ninkan hadduu itaa leeyahay islaantiisiina lama dhaxleen xoolihiisiina lama qaybsadeen ee wuu ku guntan lahaa intuu soo daahiraaba odhan lahaa ka daaya waan joogaaye weli kasta marka cumuuman waxaynu uga jeednaa xabaalaha lagula meeraysanayo sadaqada waa in laga daayo oo ismiga ilaahay lagu gowraco oo qofku wakhtiga uu doono iyo halka uu joogo isagoo ilaahay ugu dhowaanaya sadaqada uu bixinayo oon wax qaydihii ku xidhnayn oon wax wakhtigii ku xidhnayn waa la bixiyaa sadaqada laakiin quyuudda iyo meeshaa lala raadsanaya iyo safarka intuba waa xaraam dhaqankii salafka may ahayn nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisii wax ka iman jiray may ahayn ha joojiyo wamaa uhilla ligayri illaahi bihi wixii magacaanka ilaahay lagu gowracay isaguna xaraam buu noqonaya wlmunkhaniqa waa erayo luqa ah munkhaniqadu waa tii la siriiriyey dee cunaha la qabto dabeedna waa la siriiriyey ama mishiin baa nag lagu siiyey oo dabeedna qoortunbu jaray dee waa mawquudadu waa mid la bukaasay bud baa loo qabto sidii loo tumayay ayaa digta laga jaray taasina waa xaraam wey xaaraam wey ha xaaraam asalkeedaba eraygu xaraan buu sax ku yahay ee xaaraan sax kumaaha lafdigu marka luqa alcarabiya la eego waa xaraam laakiin xaaraan maaha xaadu alif kuma taagna soo xaraam weeye xaraam marka e, taasina waa taa weeye waxa ku dhacay wax muaqal ah. shay muaqalahoo cusleeyey ayaa ku habsaday baragshar baa la saaray dabeetana culayskii ku dhacay baa saa ku baktiyey maalan aygii lagu diraybaa dhab siiyey markaasu baktiyey buquujintii uu ku sameeyey buu ku diray ama waxa ku dumay gidaar ama sidii loo tumayaybaa saas ama wixii lagu rideeyeybaaba culays ku dilayba waa kii nabigu ka hadlaya calayhi salaatu wasalaam ninbaa yidhi waxaan ku ugaadhsadaa bahalka micraabka la idhaadee ka waran micraabka kii odayaasheenii hore garmaqaataha ay u yaqaaneen garmaqaataha malaa wax yaqaanaa uu yaraya baa laga yaabaa intayna halkan joogtee waa sidan waranka isaga tumaati iyo ridde wax loogu dilo kan isaga tigaantig baa loogu dilaa in dacalkaa la qabto dabeetana saa loo rideeyo siuu isu sii rogayo ayuu labada dhanba uu fiiqan ama murjin baa kaga jira marka ugaadhii wuxuu ama ciddii lagu dilayayba wuxuu isagoo sii isa sii laba rogaya ayuu afkaa la gelaya culayskiiya waxakaa wax wada socda fiiqnaantii uu fiiqnaa labadaasuu ku dilaya marka nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi bahalkaa micraadka laydhaa ama garmaqaataha markaad wax ku dilayseed ku ugaadhsanayso wixii uu ballaadhka ugu dhaco haddii sakaaradii ballaadhka ugu dhaco sidaa ay ku dhimato xalaal maaha oo waxa weeyaan taa waa waqiid almawquuda buu soo galaya laakiin haddii afkii fiiqnaa uu daf la yidhaahdo waa tooridiioo kale ka dhigan tahay waa xalaale waad cuni kartaa marka halkaa waxay culimmadu tafaasiil geliyaanoo ay soo qaataan culimmada casriga baashan buduqiyada la idhaahdo oo dee aaboqoiyoontonka sane u dambeeyay un jirtay rasaasta dalaqaatu rasaas rasaastu iyadu laba siyoodba way ku dilaysaa culays iyo fiiqnaanay fiiqan tahay marka maadaamay daf odhanayso ay ka dhiisjinaysay xaga kale uga baxayso iyadu bahalka micraafkae uu nabigu sheegay ee murjinka ahee afkiisa ku mudaya ila isba fiiqnaaniyo culaysunbuu ku dilayaa intaasuunay la mid tahay ayay xusayaan oo rasaasta wixii lagu dilo haddii gowraca lala gaari waayo xalaal yahay intooda badan saasay fidyoodeen almawquuda imika waxa dhacda hiliblaheennu way garaacaan geela markay fadhiisin kari waayaan ama way gagabinayaan ama way bukaasayaan dabeetana afkay dhulka u gelinayaan soo wax dhaca aan gowracaa lala gaarin waxba ka ansixi maayaan ayaa la garaacayo qofku shaqaalo u habeeyo oo u xidhana farsamo xumaan ee hayso dee ha u diyaarsado lacagtooda ha siiyo haddii kale mawquudadan soo galaya nabigu wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam waidaa dabaxtum fa axsinuu dibxa waar markaa wax gowracaysaan gowraca hagaajiya oo neefkiiyo la gowraco maaha wlmutaradiya wannatiixa mutaradiyadu meel bay ka soo dhacday xadana neef kale ayaa maaragtay eh, geeska ku dhuftoo saa uga taagay wamaa akala sabc iyo bahalkiibaa cunay bahal baa cunay ilaa maa dakaytum wixii aad gowracdeen mooyaane marka culimmadu waxay u badan yihiin istinahan in lagu lifaaqayo inta ka horaysaba kii bahalku cunay waa xaraam ilaa maa dakaytum kii aad gowracdaan mooyaane haddii gowrac lala gaadho mindhicirkaba bahalku ha ka soo ridee waa la cuni karaa tii nadiixada ee mid kale ay hirdiday iyadoo il daran haddii la gowraco waa la cuni karaa almutaradiyati meel ka soo dhacday ama gaadhi ka dhacday iyadoo ildara haddii la gowraco waa la cuni karaa tii la budeeye iyo tii la siririyeyna waa la mid macnaha shantuba shantan arrimoodba wixii gowrac lala gaadho xalaal bay noqonayaan laakiin gowracaasi goorta lagu cuni karu xalaalayn karaa waxa weey neefka in xayaatadiisu mustaqirta <coughs> oo nolol jirtaa waa inay kusii jirto taana waxaa lagu garan karaa marka wac lagu siiyo birta ee lala gaadho waa kadib raftaa oo rafasa ay jirtaa waa dadka had iyo jeer xoolodhaqatada ahaa ee waa aragga ah, ku ah ayaa wax ka garanaya neefkii marka la gowraco kadib waa inuu dhaqaaq sameeya hadduu dhaqaaqba samayn waayo marka horu bakti ahaa oo nolola-aanay ku jirin ilaa maa dakaytum qaydkaasaa lagu lifaaqaya xayaata waa jirtaa wamaa dubixa cala nusubi wa an tastaqsimuu bilslaam waa dhaawicii caqiidada waxyaabihii soo gaadhsiinaya wey sanamka wixii lagu dulgowraco meel lagu cibaadaysanayo markaa bagwaanahoo laleeyahay waxbuu tarayaa iyo kaasina wixii lagu gowraco waa xaraam iyo inaad ku faashataan aslaanta weli faalkii waa jiraan dadkii muslimiinta mushkiladda haysataa weli faalkii kamay dhammaan falalowna kama ilbixin bal waxaynu odhan karnaaba markasta oo dadka diintoodu yaraato iyo raacidda xaqa ay raacayaan waxa sii bata waxaasaa sii banu israa'iil baa ilaahay uu ka warramay suuratulbaqara dee saad ka akhri karta qaybaheeda hore aynu kusoo marnay watabacuu maa tatlu shayaatiinu ala mulki sulaymaan kitaabkiiba inay tuureenoo xagga dambe ay ka tuureenba aayaadka hore ay soo xuseeyeen markay kitaabkii tuureen maxay ku badasheen fal iyo falalowbay ku badasheen macnaha qofku ama xaqan u haysanaya iyo kitaabka oo xayaatadiisa u camiraya ila wuxuu biliifgarayo aaminaabuu qofkii u baahan yahay oo qaybkii iyo waxyaaba uu ka qaatuu ku khushuucu isku qanciyu rumaystaabuu u baahan yahay intaasoo dhan xaqu ka dayla hadduu taa ka baydho kanunbuu raacayaa falka falalowaasaa u gelaya halkii waxiga faaliyahaasuu aaminayaa wuxuu u sheegayo faaliyahaasuu ku meeraysanayaa ama oday ha ahaada raamale ama islaan indha buurbuuranoo foox ha ahaato kaasuu aad ugu wareegaya kii mas-uulkaa ah wuxuu leeyahy kursigii waxbaa ka sii ahe bal hadda inuu rakibnaanayo baryahan iyo in lala soo kacayo bal hadda faali kii tijaarka ahaana wuxuu leeyahy tijaaradii tartan badan baa ku jiree bal hadda inay sidan ahaanaysa iyan wax kasii noqonayaan faali islaantii waxa ay leedahay odaygii inuu miyaraysanayaan u malaynayae bal sidii kaga hakin lahaa hadda faali kullu daalik waxaasuu ku jiraya xaqiiqatan wakhtigan dambena de way bateen oo dinyaraanta asalkeedu waxa wey dinyaraanta mar kastoo kobaca diintu u dadku diintooda u noqdaan falkiiyo fala laguu yaraaba haddii kalena halkanunbay u gelaysaa diinta halkeediibuu gelaya watabacuu maa tatlu shayaaiinu calaa mulki sulaymaan waaya waan tastaqsimuu bilazlaam in lagu faashado qoryaha qori noqon karaa waxa lagu faashadaa tusbax noqon karaa aleel buu noqon karaa qiiq la shiduu noqon karaa dhul la jeexaabuu noqon karaa intabasoo laguma faashado intaba iyo beed qalin la mariyo la ydhaahdo dabeednana waa fiideo oo waxba ka daahira oo waxbaa laga eegaya falalogu asaaliibtaa kala duduwan buu isticmaalaaye aslaamtani waa qoriyo nimankaa dhammiinta isu yimaadaanbaa waxa la samaynaya saddex qori mid haabaa ku qoran midna laabaa ku qoran midna waxba kuma qorna dabeedna haddii la safrayo iyo haddii la guursanayo iyo haddii wax la bixinayo iyo haddii la shuraakoobayo qoryahaasaa la odhanayaa bal kaa tuura oo mayabaa soo baxdo haabaa soo baxdo ilaa walaabaa soo baxay lagu celiyo dee siduu u noolaan karaya dhaqdhaqaaq u samaynaya dad ula tartamaya qof saddex qori ku meeraysanaya arrin cajiiba wey taasoo kale unbay ka dhiganta waan tastaqsimuu bilazlaam ilaahay baa wuxuu hi dalikum fisqun dalikum fisqun kaasi waa faasiqnimo weliba masder buu ilaahay cabiray waa faasiqnimada lafteedii macnaha fisqigiisu siduu xeel dheer yahay <clears throat> isaga laftiisibaa fisqiya zaydun cadlun markaad tidhaahdo iyo zaydun caadil markaad wasfi cabirtiiyo markaad master cabirsa way kale xeeldheeryihin bay leeyihin fulaan caadil markaad tidhaahdo waxaa kasii baliiqsan adigoo idhaahda cadlun waaba cadaalada lafteeda kanna lama odhanin daalika yufsaqu bihi waa lagu faasiqoobaya kanaaba fisqiya fisqigaa ka fogaada ilaahay isagoo ummadan la hadlaya wuxuu leeyahay alyawma ya'isa aladiina kafaruu min diinikum fala takhshawhum wakhshaw aayaddu waxay ka hadlaysay maxaa xalaala maxaa xaraama iyo wixii la cunayay jaanibkii siyaasigahabaa ilahay uu ku lifaaqay siyaasadeed buu ilahay ka hadlay markiiba wuxuu soo qaaday diintii islaamka iyo gaal weerar ku ahaayoo maanta ka qustay labadaasuu isku barbarsheegay in dadku xalaashooda ay xalaashadaanay raacaan wixii xaaraanana ka fogaadaan waa asalkii diinta dee taa ma ogola isagu labadaa raacayn oona shaqadiisa ahayn oon diinu ahayn ma ogola weerar buu ku yahay wax badanna weerar bay ku ahaayeen marka dadkii weerarka ku ahaa diintiinni cagaha isku taagtayoo way quusteenoo candhuuftoodiibay dib u liqeen wey way idinka quusteen way idinka quusteen aniga iga baqda buu ilahay le iyaga ha ka baqanina asxaabtii nebi maxamed buu ilahay la hadlaya oo ummadii ka dambaysuu la hadlaya oo inagu inala hadlaya oo kuwa inaga sii dambeeyuu la hadlaya oo aayaadku way nool yihiin ilaa an yarisa allaahu alarda waman calayha ilaa inta dhulkan ilaahay uu soo duubaya inta ka horaysa aayaddu sidii ay u xukumaysay u noolayd wakhtigii nebi maxamed lagu soo dejiyinbay aayaadku yihi marka halkaa waxaynu ka fahamnay oo aayaddu si cad aynoogu sheegtay inay laba arimood islaasimayaan wax badanna dadka waxaa diinta ka erya gaalka cabsigii diintiinnii way dhammaystirantay waa kan ilaahay ku xigsiya alyooma akmaltu lakum diinakum diintiinnii waan kaamil yeelay nicmadii islaamka waan idin dhammaystiray islaamnimadii baan manhaj idinka raali noqday gaalkii wuu idinka quustay ha ka cabsanina aniga iga cabsada marka laba arrimood waxaa la ydhaha laba ula maa jacala allaahu lirajulin min qalbayni fi jawfi qofku hal qalbi unbuu leeyahay ama ilaahay buu kaga cabsanaya ama gaalka marka halkaa waxaa ka muuqanaya in fara badan dadka muslimiintahay diintooda inay uga cararaan gaalka cabsiga bal waxaad isu qiyaastaa waaqiceenna maanta aynu marayno dadka muslimiinta guud ahaanba ay marayaan iyo macnaha aayaddu ka hadlaysa bal hadda labadaa isu eg dadku diintoodii inay ku faanaan iyo inay ku fara adaygaan iyo inay isku xukumaan maxaa u weyne ka erya yaad kartaa maxaa u weyne ka eraya dee maraykanka iyabaa ka eryaysa kabaradda maraykanka iyo reer yurub ee haysa ama gaaladu ay ku hayaan iyo layrka case ay ku soo shidayaan dee taasaa ka eryaysa nin kasta oo mas-uulahoo aad la soo qaadoood tidhaahdo war dee sidan salaada laynoogu addoonsadayba isku xukunkii sharcigana ilaahay noogu addoonsadee mas-uuliyad baad ummada u haysaae ilaahayna wuu ku weydiinaya ummadduna martibay kaaga tahaye miyaad sharciga ilaahay dabiiqdeed wuxuu leeyahay bal horta iminka irhaab iyo waxbaa la sheegsheegayae wakhtigan horta aan ka baxno wakhtigan aan ka baxno wakhtigan aan ka baxno wakhtigan aan ka baxno laysu soo dhiidhiib dadku bilaadiin bay kusii socdeen kusii socdeen marka dambe maba yaqaanaanba diinta lafteediibaba qariib ku noqonaysaa subxaan ilaahay baa wuxuu leey alyawma ya'sa aladiina kafaruu min diinikum falaa takhshawhum wakhshawn waar aniga iga cabsado iyaga ka cabsanina way idinka quusteene way idinka quusteen wakhtigaa ay ka quusteen waxa uu ahaa wakhtigii shahaamada iyo raganimada iyo geesinimada ay lahayn asxaabtii nabiga iyo salafku dadka aayaadku ay kusoo degayeen kuwaasay ahaan alyawma ilaan asha ku jirtaa waa cahdun xuduuriyun baa qaybta loo yaqaano asha alcahd alxuduuri maanta oo wakhtigaa la jooga bay quusteen lakiin halkaa ka muuqanaya in ay jiri karayso maalin aanay quusanaynin oo damacu hayo dadkuna iyaga ka baqayo de aynu marayne tusaalaheedii aynu hayno wey ee aynu arkayno maanta baa ilahay wuli maanta ragragabaa maraya geesiyaalbaa maraya libaxyaalbaa maraya gaaladii reer yurub iyo kuwii kale bershiyankae reer faris qolana bari bay usii diraysaa qolana waqooyi bay usii siqaysa markaa marka aniga iga cabsada baa ilahay cabsida ilaahay kolkay timaado gaalku cabsidiisii baa imanaysa uu muslimka ka cabsanayay gaalka cabsida laga cabsadaa kolka ay timaadana cabsidii ilaahayna meesha way ka baxaysaa isagana qalbigiisa dhiiranaan baa gelaysa alyawma akmaltu lakum diinakum diintiinni baan kaamil yeelay cumar baa ooyey markii aayaddaas soo degay maxaa kugu dhacay buu nebigu yidhi dee waxaan halkaa ka fahmay buui wax kasta oo kaamil noqdaa inuu nuqsaan bilaabi doono marka kolkii hore waxyigaa soo degayo koritaan baa jiray laakiin kol hadduu kamilmo islaamku waxaan halkaa ka qaadanayaa wax kastoo kamilmaa inuu nuqsaan bilaabi doono waa runtaa buu nebigu uhi salaatu wasalaam sida kutubu tafsiir ku sugan qisadaasi macruufka ah dee markii islaamku uu socday socdu qimma gaadhay nuqsaantiibaa bilaabantay nuqsaantiibaa bilaabantay ilaa yowmina haada waa taa nuqsaantii sii socota nicmadaydii baan idiin dhammaystiray nicmadaa maxaynu ku fasiraynaa wa atmamtu calaykum nicmatii waa nicmada diinta qur-aanku isagaa isfasiraya alam tara ila aladiina badaluu nicmat allahi kufran waaxalluu qowmahum daara albawaar jahannama yaslownaha wabi'sa alqaraar alam tara ila aladiina badaluu nicmat allahi kufra nicmat allah waa nicmada ilaahay asalka ah aslu nicami waa diinta wey nicmada doolarka iyo tadaaraha iyo taduunyada iyo tadadka midna laguma fasira aayadda waa nicmatlislaam baa lagu fasiraa waa markay dadku nicmada haystaan waxba kama maqna adduun aakhiraba markay taa waayaanna way calafkoeen waxba uma soo harin waradiitu lakum lislaama diinan saasaa ilahay u leeyahay anugu waxaan idinka raallihaybaa isnaadka eeg waxaan idinka raallihay ummadda islaamka haddaad tihiin diinta islaamka dhaqanka keliyahan ka raallihay waa islaamka baa ilahay weyy dhaqamada kale ama dimuqraadiyad sheeg ama calmaaniyad sheeg ama ra'samaaliyad sheeg ama qabyaalad sheeg magacyada kala duwan loo bixiyo dhan halkaa iska dhig waa wada dhaqan waxaas dhaqanka islaamkuna waa mid mutamayisahoo gaarahoo soocan dhaqamadaa kalena waa qaar cagsi ku ahoo kasoo horjeeda marka ka keliyan ogolay waa kaa ah. waman yabtaqi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin dhaqankaa ka aan ahayn cidda qaadatana guuldarrada guuldarrada aakhir uu baa ilahay ui marka qofka loo dhibaato geliya fii makhmasatin gaajo intay ku dhacdo kayra mutajaanifin liimin isagoon dembi u leexanaynin qofka waxyaabaha laga soo xaaraantinimeeye gaajo u qabata iska cuna fa inna allaha hafuurun raxiim ilaahay diintiisa uu dadka u soo dejiye islaamku waa diin macaan oo dabacsan oo nolosha si wanaagsan ula jaanqaadaysa qofkii wixii laga xaaraantinimeeye aadka u xumaa haddii gaaja ay qabato bakhti lama odhanayo iska cun baa la odhanaya si aad u noolaato marka aad waxaad ku bedelata heshana iska dhig walaakina adaruurata tuqadaru biqadariha baahidaasina waxa ay leedahay qadarkeeda in la siiyo oo baahidaa intoo lagu bannaysta weligeed lamadi maayee waa intuu qofku yar gaajo beelayo wuxuu ku badashana helayo wallah subxana wa tacala